السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا موتي لغمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل أقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم ثم ما بعد in sha allahu tacaala haddii ilaahay uu idmo caawa oo habeen jumco ah waxaynu isku dayi doonaa inaynu kelmad kan idhaahno sida ciwaanku waa ku baxay xadaro ciwaankeedu yahay almaradu fawaa'idu wa asraar xanuunka qofka bani aadamka ah ku imanaya faa'iidooyinka ku jira iyo sirta weyn ee ku jirta ayaan isku dayna insha allahu tacaala waxaynu ognahay xanuunku laba qaybood buu noqdaa mid waxa weeye xanuun qalbiga ku dhaca midna waxa weeye xanuun jidhka ku dhaca xanuunka qalbiga ku dhaca si gaara ah loo daweeyaa nusuustu ay sheegtay qalbigu waa jiradaa oo xanuunaha ku dhaca kala duwan sababihiiduna waa kala duwan yihiin kaa ma aha kaynu ka hadlayno inagu haddaba waxaynu ka hadlaynaa xanuunka ku dhaca qofka bani aadamka jidhkiisa ku dhaca faa'iidooyinka uu leeyahay xanuunku mar wuxuu noqdaa mid ummad meel degan deegaankooda ku habsada oo guri walba oo qoysaska magaaladaa degan ka mid ah dad buka ay jiifaan sidii cisho dhaweedina soo martay oo kale magacii doona ha loo bixiyo ama ha la yidhaahdo waa iswad ama waa kaneeco ama waa dhaxan ama waa duray wixii la raba ha la yidhaahdo iyo xanuun dadka haya qaarkii oo qofku bukaan socod yahay wadnahaa laga hayaa weligiiba dawo qaadanaya oo wuxuu ku yidhi aqoontiisa intii gaadhsiisan intaad nooshahay xanuunkaa dawadaa waad qaadanaysaa ama macaan buu qabaa ama dhiikar buu qabaa ama xanuuno kaloo kala duwan buu qabaa la noolow xanuunka ku hayaa lagu yihi qofkii marka xanuunkaasi faa'iidooyinna waa leeyahay sir badanna waa ku jirtaa mawduucaynu ka hadlayno marka waa mawduucaas oo qofkii muslimka ahaa haddii ilaahay xanuun u keeno inuu ogaado waxyaabo badan oo looga baahan yahay si xanuunkiisaasi wax weyn ilaahay ugu siiya subxaanaه wa tacaala qodobka koowaad waxaa laga rabaa qofka muslimka ah hadduu xanuunsado alle subxaanahu wa tacaala inuu qofkan rumaysto oo aamino arrinta oo dhan ilaahay gacantiisay ku jirtaa isagaana maamulaya rabbi isagaa khalqiga u ah makhluuqaadkiisoo dhan isagaa tasarufkooda gacanta ku haya waxaan uu samaynayaa afcaashiisa ah alleh subxaanahu wa tacaala waxaa dhici karta inaynu wax ka fahanno oo ilaahay inoo waadixiyo waxaa dhici karta mararka qaarkood inaan wax ka fahmi weyno oo laakiin inaan sidaa ku qaadanno oo rumaysanno la rabo wax markaa iska ishortaag ah waa inaanay iman ood ka hor imanayso qorshaha iyo maqaadiirta ilaahay uu qorsheeyey subxaanahu wa tacaala sababtu waxaa weeye laa yus'alu camaa yafcal wa hum yus'aluun waxa ilaahay uu sameeyey lama suaali karo cid odhan kartaa ma jirto maxaad ilaah waxaa u samaysay maxaad ilaahu xanuunkaa iigu rida maxaad ilaahu xaaska iiga disha maxaad ilahu caruurta iga bukaysiis maxaa ilaahu khasaaradaa igu dhacda lama dhihi karo alle laakiin makhluuqu waxa u geysto ama sameeyo waa la su-aalayaa qodobka labaad in qofku uu aamino oo rumeeyo waxyaabahan masaa'ibta ah ee kugu imanaya oo xanuunku ka mid yahay inay yihiin takfiirun lisayi'aat ilaahay inuu dembiyada kaaga dhaafayo dunuubtan aynu la ciirciirayno ee hadiya habeen aynu gelayno ee xubnaheenna kala duwan ka dhacaya in ilaahay qofkii uu kaga dhaafayo xanuunka ku imanaya dembi badan ilaahay inuu kaga daadinayo maqfiro ilaahay inuu siinayo sala allahu subxaanahu wa tacaala gabadhii nebiga u timi sal alla alayh wasalam waan xanuunsanayaa rasuulka ilaahay xanuunka suuxdinta ayaa yahay oon qabaa waan dhacaasaan u taagnahay xanuunkaasi hadduu i qabto waan duulayaa waan dhacaya marka aan dhaco waa rafanaya maradu way iga dhacdaa ilaahay ii bari ilaahay inuu i caafiyo in shiti sabarti walaki ljanna haddii aad doonayso waad sabraysaa xanuunka waa ku sabraysaa janna ilaahay kuugu bedelayaa haddii aad doontidna ilaahay baan kuu baryayaa alle wuu ku caafimayaa markaas waxay tii rasuulka ilaahayow ilaahay ii bari xanuunka waa ku sabrayaa marka aan dhaco oo isbedelo oo rafanayo inaanay maradu iga dhicin oo cawradaydu aanay muuqan ilaahay ii bari ilaahay waa u baryay nebigu sal اla alيه wasalam waxay ahayd markuu xanuunka uu qabto oo ay dhacdo oo xanuunkaas si walba u qabto maradu kama dhici jirin way gariiri jirtay xoogaa way ruxmi jirtay iyadoo dhulka taalla markaa meesha ay ku jiifto markaa joogto cabdullaahi bn cabaas wuxuu odhan jiray markuu magaalada madiine dhex marayo oo ardaydii taabiciinta qaar la socdaan qofkii doonaya inuu arko gabadh ahlu ah oo suuqa dhex maraysa ama magaalada joogta gabadhaa madow ha eego buu odhan jiray radia allahu tacaala canhu ardaa marka qofku inuu ogaado masaa'ibta iyo xanuunka kugu imanaya rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu kugu siinayaa dembi dhaaf aada u badan qodobka saddexaad inuu qofku sabro oo xanuunkii ku sabro adkaysto oo uu naftiisa sabirsiiyo oo uu u sheego xanuunkan ku haya dad badan baa kula mid ahoo xanuunkan qaba oo laga yaabo magaalada inay kugula nool yihiin ama deris ku leeyihiin ama aad taqaano oo wax wadaagtaan baaba dhici karta marka keligaa xanuunku kuguma aha dad badan baa qaba xanuunkan oo kale haddaad macaan ka cabanayso intaasoo malaayiin oo qof musliya gaalbalebaa xanuunka macaan qaba haddaad gaastiri ka cabanayso kuwa kula midaa qaba haddii asmo iyo xiiqi ku hayso kuwa kula midaa qaba oo rag iyo dumarba leh oo da haddana kala duwan tahay ayaa qaba haddaad ka cabanayso dhiikar kuwa kula midaa qaba inaad ogaatid oo naftaada ku sawirsiisid xanuunku keligaa ilaahay ummadda kaama takoorin dad baa kula qaba oo nool oo xanuunku haya oo ku sabraya waxaa intaa ka sii cajo badan sayid اlbashar oo nabiy llaahi muxamed ah sala اllahu alayh alih wasalam ayaa xanuunsanayey oo xanuunno qabanayeen kalada duwan salawaatu اllahi wasalaamu calayh waa sabrayey xanuunku waa u adkaysanayey mararka qaarkood intuu madax xanuunka joogi kari waayo ayuu madaxa mare ku xidhanayay alla madaxaa aada ii xanuunaya waa ra'saah alla madaxu muxuu xanuunayaa buu nabigu odhanayay salawaat ullaahi wasalaamu calayh sooma jeedid marka inaad ogaatid arrintaasi inay jirto qodobka afaraad in qofku xanuunkan ku yimi ilaahay inuu ajar kaga doono iyo xasanaad inuu niyaysto oo cabatinka badan uu joojiyo oo ajar iyo xasanaad musiibadan ku timi uu kaga doono oo qofku arrintaasi uu dareemo qodobka shanaad inuu qofku ogaado masiibadan kugu timi ee xanuunka ah ee ku haysata ama cidi hadday kaa bugto ma aha musiibo daa'im ah haddii maanta kurba ku hayso ama uu kaar ku hayo ama xanuun darani ku hayo musiibadu taagan ma aha faraj baa ilaahay keenaya caafimaad baa alla ku siinaya xanuunka dawadiisaad helaysaa ilaahay waa ku shaafinaya waa kaa dulqaadaya inaad arrintaa ogaatid oo aadan quusan ama xoogaa ha kugu raago ama ha kuu soo degdego inaad ogaatid waa shay laga maanmaana fa inna maca alcusri yusran inna maca alcusri yusraa baa ilaah yihi subxaanahu wa tacaala inaad ogaatid culayskan ku haysta fudayd baa ka dambayn doona xanuunku sidaa ma ahaanay waclam ana الnasra maca الصabri وأna alfaraja maca alkarb kurba hadday hayso faraj baa imanaya soo ma jeedid وأna maca alcusri yusran culayska aad dareemayso fudayd baa ka dambayn doona qodobka lixaad ee u dambeeya qofku inuu hami wanaagsan leeyahay oo wali hamigiisu uu aada u xoog badan yahay iimaankuna uu yahay arrinka hamigaasi uu ka soo fulayo oo arintu ay tahay xanuunkan waad ka bogsan doontaa maalmaha uu ku hayo ajar baa alla kaa siin doonaa dembi dhaaf baad ka heli doontaa qalbigiisa iyo naftiisa inuu dejiyo hadday isu kaa gasho xanuunku hayaa iyo naftii aan deganayn noloshaadu waa baaba'aysaa marka qalbiga iyo naftu deji ilaahay khayr ka filo ana cinda danni cabdii bi anigu addoonkaygu wuxuu iga fisho ayaan u ahay buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala ilaahay xanuunka waa iga shaafin doonaa niyadaadii qalbigaaga deji hamigaaga iimaanku wado kor u qaad faraj baa igu soo foolle waa ladnaan doonaa insha allah caynkaa inaad qalbigaaga gelisid waa laga maarmaan nebigu sal alla alيh wasalam qofka muminka ah ayuu wuxuu ka waramay arintiisu caynka ay tahay wuxuu nebigu uri sal la alيه alي xadiidka suhayb arumi fi صaxiixi muslim cajaba limri اlmu'min waxaan aad iyo aad ula cajabayaa oo aad ula yaabsanahay oo aada ugu bogayaa oo cajabgeliyey qofka muminka arinkiisa markaasuu nebigu faalleeyey arrintu siday tahay ina amrahu kullahu lahu khayr waxaan ula cajabayo muminka arrintiisoo dhan baa khayr ah arrinkiisoo dhani waa khayr waa muminkii miyirka qabaa laga hadlaya arrinkiisoo dhan baa khayr ah walaysa dalika liaxadi ila اlmu'min tilmaanta caynkaasa qofaan mumin ahayn ma leh buu nebigu yihi calayh isalaatu wasalaam oo arintu maxay tahay in asaabathu saraau shakar haddii barwaaqo iyo ladnaan iyo caafimaad ilaahay siiyo dad iyo dunyo iyo diinba alla dhaqaaleeyoo dhaqo waa kana mahadnaq buu halkan la fadhiya salaadii waa dhammaystiraya qur-aankii buu akhrinaya sadaqadii buu la baxaya ilaahay buu caabudaya waa khayr buu ka shaqaynaya ma malayn karaysa arrintiisa shakar fa kaana khayra lah khayr bay u tahay wain asaabathu daraau hadday dhibaato ku dhacdo musiibo la soo gudmoonaato sabr waa sabraya fa kaana khayra lah khayr bay u tahay buu nebigu uri salawaatu ulahi wasalaamu calayh awgeed sida caafimaad qabku uu nicmo u yahay ayaa xanuunkuna uu nicmo u yahay marka waxaa laga helayo aada u fiirsato sidaa awgeed baa xanuunku wuxuu ku dhacayaa qof yar iyo qof weyn mid hani ah oo maalqabeen ah mid faqiir ah mid muslim ah mid gaal ah mid wanaagsan mid xun kulli xanuunku waa ku dhacaya mid uu dhaafaya xanuunku ma jiro xanuunkaasi waa imanaya waa ku dhacaya sidaa awgeed baa laakiin dadkaasi natiijada ka soo baxaysaa kala duwanaanaysa qaarkood kala duwanaanaysa in imtixaanku imanayana ilaahay qur-aanku inoogu sheegay fi suurati اlbaqara aayaadkaynu ku tukanayni walanabluwannakum bishayi min alkhawfi wاljuuci wanaqsi min alamwaali wاlanfusi wاthamaraat wabashir الsaabiriin ilaahay waa dhaaranaya wallaahi waa idin imtixaamaynaa waa idin jarabaynaa waa idin imtixaamaynaa waxaanu idinku imtixaamaynaa gaajada wax ka mida cabsi wax ka mida baqdin iyo cabsi iyo colaad ayaanu idin gelinaynaa markaasaana eegaynaa xaalkiina gaajaanu idinku imtixaamaynaa waxaanu idinku imtixaamaynaa maalka oo aanu idinka nusqaaminno xoolihii baa lagaa laynaya geelii baa baxaya oo adhigii baa xanuunu imanaya waa baxaya oo beertiibaa xumaanaysa oo markabkiibaa degaya oo daynkiibaad waayaysa oo xoolihiibaa khasaaraya waa lagu fiilinaya waxaan waa laguu dhiibay adigoo qaawan ayaad uurka hooyadaa ka soo baxday waxba aan hayn xitaa magac maadan lahayn kadib baa magac laguu bixiyey kadib baa waxaan heshay kadib bay waxaan isku hagaageen axad baa waxaa maamulaya qorshaynaya waa lagaa qaadaya adoo lagugu imtixaamaya dadka kuwa aad u jeclayd baa lagaa dilayaa wiilashii gabdhihii xaaskii waalidkii walaalkii saaxiibkii garabka ahaa isha ku haysay baa lagaa dilayaa ilaahay waa ku imtixaamaya subxaana bal inaad cabatid oo qaylisid iyo inaad sabirtid midhihii iyo beertii kuu baxday baa lagaa halaagaya wabashiri saabiriin kuwa intaa wax ka mid a ah haddii la markiyo sabra u bushaare waa kuwe kuwa loo bushaaraynaya aladiina idaa asaabathum musiiba waa kuwa markay dhibaatadu ku dhacdo odhanaya qaaluu inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun micnaheedu yahay annaga ilaahay baa naleh ka tegey ilaahay baa leh dhintay maalkan dhambaxay ilaahay baa leh qofka naga dhintay ilaahay baa leh annaga ilaahay baa naleh siduu doonu alle naga yeelaya kaa tegey warkiiba daaya annagiibaaba u soconna xagga alle addoon la leeyahay baa tahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun markaas alle wuxuu leeyay subxaana ulaaئika calayhim salawaat min rabbihim waraxma kuwa caynkaa sifadoodu tahay ilaahay wuxuu tilmaamay kuwaasi dushooda waxaa ah salawaatun salawaad baa dushooda ah ammaan iyo naxariis ayaa dushooda ah waana wa ulaaئika hum اlmuhtaduun waana kuwa hanuunsan ba ala yihi subxaana wa tacaala rasuulku xanuunkiisii su u xanuunsan jiray maalin baa waxaa u soo galay cabdullaahi bni cabaas wuxuu yidhi dakhaltu calى الnabiy salى اllahu alayhi waalih wasalam cabdullahi bni cabaas baa usoo gelaya wainahu la yuucaku wackan shadiida isagoo si adag u xumadoonaya oo xumadi saa u karkarinayso ayaan usoo galay yaa rasuula allah inaka latuucaku wackan shadiida rasuulka ilaahay ow xumad adag baa ku haysa waad karaysaa xumaddu waa ku karkarinaysaa qaala ajal haa cabdilaah xumaddu waa haysaa xumad adag baa haysaa soo ma jeedid inii lauucaku kamaa minkum sida laba ninoo idinka idin ka mid ah dadkiina dee caadiga ah aan rusushii ambiyada ahayn ayaa aniga xumadoodaoo kala ay qabatoo lay xumadaysiinaya laba nin xumadda qabata ee adag ayaa keliga i qabatuu nebigu salawaatu llahi wasalaamu calayh nin faqiih oo ardaygeyda nebi maxamed tarbiyeeye waxbaray cabdullahi bin mascuud markaasuu wuxuu yidhi daalika ana laka ajrayni haddaba arrintaasi soo maaha inaad laba ajar leedahay mar haddii laba qof xumadooda ku qabanayso laba ajar inaad leedahay soo maaha qaala ajal daalika sax wey muslim ma jiro qabanayo waatuu nabiga markaas ka sii waramay salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh qofka muslimka ah arrimaa ku imanaya waxay culimadu leeyiin markay tilmaamayaan sideed qodob baa imtixaanaadku ka qofka bani aadamka noloshiisu wuxuu ninka shaacirka ahaa tajri calى اnnaasi kullihimu sideed arrimood dadka badankiisu waa ku soconaysaa walaa budda lilinsaani yalqa amaaniya waa lagama maarmaan qofka bani aadamka sideeddaa inay ku timaado waa waa qaybaha kala duwan ee nolosha suruurun wa xusnun wa اjtimaacun wa furqatun wa cusrun wa yusrun uma suqmun wacaafiya waxaa qofkii ku imanaya suruurun farxad oo xilli uu faraxsan yahay ah wa xusnun murug xilli uu murugaysan yahay waijtimaacun xilli wixiisii u urursan yihiin dadkiisii iyo duunyadiisii islaamihiisii oryihiisii ubadkiisii walaaladii waalidkii waa wada joogaana waa kuwa dadkaas hadday kale waaweynaadaan waa iska kala tegi oo waa la kala waxwaxaysman oo nin walba meel buu aadi waxaa wey qaar baa dhiman kara oo iska tegaya way imanaysaa furqadaasi wa cusrun culays baa iman wa yusrun fudayd baa iman uma suqmun kadib xanuun baa iman wa caafiya bogsasho iyo caafimaad baa imanaya qofku noloshiisu arrimahaas way soo marayaan sidaa awgeed xanuunku xaaladihiisu way kala duwan yihiin waxaa ka mida dadka xanuunsanaya minhum اlma'juur mid xanuunkiisa ajar laga siinayo iyo xasanaad waxaa ka mida mid dembi iyo khasaare mooye aan faa'iidaba ka qaaday rasuulka sal alay slm wuxuu yidhi cidamu اljazaa'i maca cidami اlbalaa abaalgudka weyninkiisu waxa uu la socdaa balaayada weyninkeeda haddii balaayo weyni kugu dhacdo abaalgud weyn baa alla ku siinaya wa ina allaha idaa axabba qowma ibtalaahum alla haddii uu dad jeclaado waa ibtileeyaa waa imtixaamaa imtixaanaad kala duwan baa la markiyaa faman radiya falahu ridaa qofka raalli noqda raalli ahaanshuu leeyahay waman sakhita falahu sukhtu qofka cadhooda ee qaadan waa arrintu ku noqotana cadho ilaahay buu leeyahy buu nebigu yuri calayh isalaatu wasalaam waa xadiid saxiixa fii sunani ibni maaja saddex kun laba boqol toddobaatan iyo laba dadka ahlu iimaanka ah markay xanuunsadaan arrinkoodu waa arrin aada u weyn rasuulka markii la weydiiyey man ashaddu nnaasi balaa'an dadka yaa ugu ibtilo weyn ugu imtixaan weyn qaala alambiyaau ambiyada iyo nebiyada baa imtixaankoodu ugu adag yahay qiila uma man yaa ku xiga qaala alculamaau xadiiskaa dadka berigiisan maqlin baa laga yaabaa culimadaa ku xigta si gaara loo imtixaamaya waayo waa ciddii ambiyada ku xigtay xanuunnaa loo keenayaa kuwa laayaa lagu salidayaa kuwa caayaa lagu salidayaa kuwa maxaan ku ihahdaa la imtixaamaya caruurtii baa lagu imtixaamaya islaantii baa lagu imtixaamaya xoola la-aan baa lagu imtixaamaya mashaakil baa la markinayaa isagaa xambaarsan dhaxalkii nebiyada haddee nin dhaxalkii nebiyada xambaarsan waa nin ku xigay soo ma markaa nebiyada nin ku xigay wey arrinkiisa oo saa u xambaarsan sidaa awgeed ayaa nebigu salawaat ullaahi wasalaamu calayhi uu saa u tilmaamayaa sidaasaa rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu calayhi uu yidhi markii la su'aalay alculamaau culimadaa ku xiga qiila uma man yaa ku xiga rasuulka ilaahayow qaala alsaalixuuna dadka saalixiinta ah ayaa ku xiga ayuu nebigu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wa kaana axaduhum yubtalaa bilqamli saalixiinta mid ka mid ah waxaa lagu imtixaami jiray injir injir baa lagu imtixaami jiray oo timaha ka geli jirtay oo dhibi jirtay xataa yaqtulahu ilaa injirtuba ay disho ayuu nebigu ley salawaatu ullahi wasalaamu calayh wayubtalaa axaduhum bilfaqr midkood waxaa lagu imtixaami jiray faqri iyo wax la-aan xataa maa yajid ila alcabaa'ata yalbasuhaa ilaa aanu helin hal mara ah oo u xidha hal mara ah hoos ka xidha ma kor wuxuu ka xidha ma leh isku xidhanaya markaasuu intuu isu dhaafiyo buu qoorta ka xidhaya nigiis iyo surwaal iyo wax uga hooseeya iyo kale iyo gogo ma jirto taa un keliya wala axaduhum kaana ashadda faraxan bilbalaa'i min axadikum bilcaطaa wallaahi baan ku dhaartay mid midkood marka musiiba ku timaado wuxuu ugu farxi jiray sida idinka marka wax la ydin siiyo adduuna aada ugu farxdaan oo kale ugu farxi jireen dad iimaankooda halkaa joogu ah alimaam ibnu mundir i tarib buu ku keenaya sheekh albanina saii bu le adidku sai tarib watarhiib rasulku sal la alay slam xadiis kale wuxuu leeyahay fii saxiix bukhaari nabig wuxu sl sl maa min muslimin yusiibuhu adaa ma jiro qof muslim ah oo dhibi ku dhacayso maradun famaa siwaahu xanuun iyo wixii xanuun ka aan ahayn ilaa xata allaahu lahu sayi'aatih hadduu jiro dunuubtiisi iyo sayi'aadkiisii baa alla ka daadinayaa kamaa taxutu shajaratu waraqaha sida geeddu caleenteeda u daadiso buu nebigu uri sal alla alay ali wasalam sida geedku markuu engego caleentu uga qubato ayaa uu dembigu uga qubanaya fi saxiixi اbukhaari an kun lix boqol iyo lixdan fii saxiixi jaamic الصagiir sheekh albani raxmat ullah xadiis soo saaray min xadiis abi saciid اkhudri abi saciid اkhudri uu soo saaray aan ujeedaay ayaa rasulku wuxu ley sal lay slam ashaddu nnaasi bala'an alambiyaa dadka waxaa ugu ibtilo badan iyo xagga imtixaanka ugu daran nebiyada wixii kusii xiga wixii ku xiga cidda hadba sii fiican yubtala arajulu calaa xasabi diinih qofka ilaahay wuxuu imtixaamayaa hadba qofka diintiisu intay la eg iimaankiisa alla ka cabsigiisa diinku dhaqankiisa inta uu la eg yahay baa la imtixaamayaa fain kaana fii diinihi sulban ishtadda balaa'uh hadduu diintiisa ku adag yahay imtixaanku waa ku darnaanaya wain kaana fii diinihi riqa haddii diintiisu dabac ku jiro oo xagga diinku dhaqanka iyo iimaankiisu daciif yahay oo aanu si fiican u kala daadsan yahi on isku dubadhacsanayn ubtuliya calaa qadri diini diintiisu intay la egtahay unbaa la imtixaamaya intiisa miisaanka waa intaa famaa yabraxu اlbalaau biاlcabdi xataa yatrukahu yamshi calى اlardi wamaa calayhi khaii'a qofka balaayada iyo imtixaanku ka zuuli maayo inta uu nool yahay waa la imtixaamaya waa la jarabayaa saasaa loogu wadayaa ilaa marka dambe wixii dunuubahaa ee saarnaa laga maydho oo sida maracad oo kale isagoo lamida u dariiqa marayo socdo wax dembiya isagoo aan lahayn saa ilaahay kula kulmo subxaana wa tacaala waxaa rasuulku tilmaamay sal la alay ala slam qofka xanuunka ama dhibaatada ku imanaysa maalkiisa caruurtiisa xaaskiisa walaalkii imtixaanaadkay ka mid tahay xadiiska abi hurayra fii sunani tirmidi rasulku wuxu leh sal la alay wasalam maa yazaalu albalaau bilmumini wاlmumina imtixaanka iyo balaayadu laga waayi maayo oo ka zuuli maayo in uu ku imanayo ninkii muuminka ahaa ama gabadhii muminadda ahayd fii nafsihi wa waladihi wa maalihi naftiisa ubadkiisa maalkiisa xataa yalqa allaaha wamaa calayhi khatii'atun ilaa uu ilaahay la kulmo isagoo wax gaf iyo dembi ah oo dushiisa saarani aanay jirin wuxuu odhan jiray taabiciga la yidhaahdo saciid ibnu wahab raxmat ullaahi calayhi wuxuu yidhi maalin baan waxaan la socday salmaan alfarisi annagoo wada soconna ayuu nin xanuunsanaya soo booqday salmaan alfarisi markuu soo booqday oo ninkii aan u soo galnay ayuu salmaan wuxuu yidhi ninkiioo jiifa markuu arkay abshir fa ina marada almu'min yajcaluhu اllaahu lahu kafaaraةa wamustactabaa u bushaarayso qofka muminka ah xanuunka ku yimaada ilaahay wuxuu uga dhigayaa kafaara gud dunuubtiisii uu kaga dhaafo iyo wa mustactaban mustactab waxa weeyaan noqosho uu qofku naftiisii noqdo oo cudurdaar uu sameeyo oo uu xusuusto waxa khaldamay alla u soo noqdo oo cudur daarto taasay ku keenaysaa waina marada alfaajiri kalbaciir qofka dembiyada waaweyn sida gaalada munaafiqiinta dadka mujrimiinta ah xanuunkoodu wuxuu la mid yahay sida awr awrkaasoo caqalahu ahluhu dadkii awrka lahaa ay dabreen uma arsaluuhu dabeetana ay sii daayeenoo dabarkii ka fureen falaa yadrii lima cuqila walima ursila garan maayo awrku maxaa laguu dabray maxaase dabarka lagaaga furay haddii la weydiiyo ma awr baa kula hadlay gaalka iyo munaafiqu iyo mujrimku hadday bukoodaan waa sidaa haddaa ta xanuunkii ka waran kii mujrimka ah soo kacay hore xanuunna maahan maji wuxuu ahaa wii kulli waa ka soconnaa hadda waxba baan u arkay soo ma jeedin kii kale laakiin ilaah baa mahad iskale waan fiicina ilaahay dembi dhaaf wuu iga dhigayaa wuu is ogyahay kii kale muminka wuxuu u xanuunsaday sidaa awgeed baa qofka bani aadamka muminka xanuunka ku imanaya miaalkaasuu leeyahy xadiiska fi صaxiixi muslim min xadiidi jaabir bni cabdilaah jaabir bni cabdilaahi wuxuu yihi dakala nebiga sal اla alيه wasalam baa wuxuu usoo galay maalin gabadh la odhan jiray ummi saaib ummu saaib oo aada u xumadoonaysa oo dadaal ayuu usoo galay markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sal alه wasalam maa laki yaa umma saa'ib ummu saa'ibay maxaad bal iska waran xaalkaagu sidee yahay tuzaf maa laki ummu saa'ib tuzafzafiin tuzafzifiina la gariiraysaa gabadhu waa gariiraysaa xumadda hays daraaddeed maxaad la gariiraysaayoo ku haya qaalat alxumaa xumad baa aada ii karinaysa rasuulka ilaahayo laa baaraka allaahu fiiha ilaahay ma barakeeye halbaasoo balaayo xumada i haysa oy karinaysa qaala laa tasubi alxumaa xumada ha caayin xanuunka ku haya ha caayin fainahaa tudhibu khaطaayaa bani aadam xumaddu qofka waxay ka kaxaysaa gefafka iyo khaladka iyo dunuubta bani aadamku gelayo kamaa yudhibu lkiiru khabaha alxadiid sida birtu markay daxalaysato dabka marka la geliyo oo la garaaco la hagaajiyo oo ay u caddaato oo uga bo'o sidaasay qofka xumaddu u tahay oo ilaahay oo dunuubta kaga daadinaya hamaagin xanuunku ha cahayo marka xumad keliyaba ma aha nooc kastoo xanuunoo ku haya ha caayino ha maagin laakiin waa inaad aamintaa inuu nicmo iyo dembi dhaaf yahay ilaahay kaa fudaydinayo sidaa awgeed baa walaalayaal waxaa dhici karta qofka muslimka ah ilaahay inuu ugu talagalay jannada inuu mansilo weyn ka dego isla markaana qofkaa muslimka ahi camalkii uu ku mutaysan lahaa mansiladaa markaa inaanu gacanta ku haynin si loo gaadhsiiyo mansiladaa sare ee jannada ilaahay ugu talagalay xanuun baa lagu lifaaqayaa xanuun baa lagu ridayaa xanuunkaasu la daalaadhacaya waa iska bukoonayaa wuxuu iska dawo qaataba xanuunkaas uu buko wax badan noloshiisii xanuujiyey ayaa ilaahay darajo weyn ku gaadhsiinaya oo camal fara badan u baahnaan lahayd si u gaari kari lahaa bal rasuulku arinta ka waramaya fiir sal alay aslam xadiidka fii sunani abi daauud saxiixa ah saddex kun iyo sagaashan xadiidka ah ina alcabda idaa sabaqat lahu min allaahi mansilatun qofku haddii ilaahay agtii meel uu jannada dego oo wanaagsani u hormartay oo alle u qorsheeyey inuu jannada hooy weyn ku yeesho meel fiican lam yabluqhaa bicamalihi camalkiisana aanu ku gaadhaynin oo aanu camal badan samaynaynin ibtalaahu اllaahu fii jasadihi aw fii maalihi aw fii waladihi ilaahay wuxuu ibtileeyaa oo ku ibtileeyaa isaga jidhkiisu xanuun baa loo keenaya ama islaantaa xanuun looga ridayaa ama caruurtaa xanuun looga ridayaa soo ma jeedid uma sabarahu dabeetana ilaahay wuu sabir siinayaa ile meel baa loo wadaa ninkani inuu weelku ka qubto lama rabo inuu u buuxsamaa la rabaa xanuunkii ma loo keenay sabirna waa loogu darayaa waa sabirsan yahay waxaa laga yaabaa ilmo suu u dhashay inuu u yaallo labaatan jir ah oo sariirta u saaran weligii aan kicin xanuun baa hayalkaasuu jiifa waa labaatan ma fadhiisan karo ma hadli karo wax ma kala garan karo waa waxa ay gaaladu tiahda manjaajis ba ahayay wax lama iska yidhahdaan iyagu ilaahay ilmahaasu ku imtixaamayaa oo darajo weyn buu rabaa gaarsiiyo subxaanahu wa tacaala qorshaha alla wata wey markaasaa ilaahay sabar ugu darayaayo waa ku sabirsan yihi xanuunkaa haya soo ma jeedid xataa yubligahu almanzilaa alatii sabaqat lahu min allahi tacaala ilaa ilaahay uu gaadhsiiyo manziladii uu ugu talagalay iyo booskii uu jannada ku mudan lahaa ee ilaahay xaggiisa u jirtay subxaanahu wa tacaala marka inuu ogaado qofku ayay ka mid tahay fawaaida xanuunku leeyahay sida ilaahay kuu imtixaamaya subxaanahu wa tacaala sidaa awgeed waxaa caddaanaysa markaa saa u ogaata warka xikmadaha qotada dheer ee ku jira xanuunka haya dad badan oo muslimiinta ka mid ah wax badan baad ogaanaysaa ilaahay inuu khayr la doonay baad ogaanaysaa qofka ehelkiisa ah iyo dadka ku hawshaysan inay ogaadaan oo fahmaan waa shay laga maarmaan ah rasuulku sal اllahu alay waslam xadiidka fi saxiixi اljaamic saddex boqol iyo sideed raqamkiisu yahay idaa araada allahu bicabdihi اlkhayr ilaahay addoonkiisa hadduu khayr la doono cajala lahu alcuquubata fi اdunyaa adduunyadu ilaahay ciqaab ugu soo dedejiyaa waidaa araada bicabdihi shar addoonkiisa hadduu shar la doonana amsaka canhu bidanbih dembigiisuu ilaahay ka qabtaa xataa yuwaafaa bihi yowma alqiyaama ilaa uu maalinta yowm alqiyaame ilaahay u oofiyo isagoo ku raran uu la yimaado anigu weligeyba ma xanuunsan buu kuleeyahy weligeyba laima durin midhkaniina um anigaa laqay lixdan jir baane meelba laygama qaban wixiisibuu la circiraya oo ku raran yahay waxba lagama rogin waxbaa ilaahay la maagan yahay kaasoo kale ma aha inuu ku faraxsan yahay inaan weligii midhkaniina aanu laqin iyo inaan meelna laga qaban xanuunkan imanaya waa dambi dhaafu ku maydhaya wixii baad laakiin ku raran tahay oo xanuunkii maarata uu ku haysta waxyaabaha xanuunka fawaaiddiisa waxaa ka mid ah allah subxaanahu wa tacaala qofka xanuunsanaya wuu u naxariistaa ducadiisuu aqbalaa dembigiisuu dhaafaa malaa'igta ayaan ka fogaan oo booqata qofku malaa'igta adduunka ma arkayo intaaad joogtay malaa'ig arki maysid waxaa marar qaarkood way jirtaa xilliga naftu kaa baxaysoo kale inaad aragtid malaa'igtu sida xadiista qaar ku timi ama adilada qur-aanka qaarkood laga fahmayo way dhici kartaa nin saxaabada ka mid oo ah cimraan ibnu xusein xusein la ohan jiray alkhusaaci ayaa wuxuu ahaa iska bukaan socoda xanuunkan babaasiirta ayuu qabay bishii maalmo waa jiifi jiray maalmana waa socon jiray markaasuu rasuulka ilaahay waraystay salaaddii taagni kuma tukan karo bawaasiirtu waa laba nooco midna waxa la ihaha bawaasir khaarijiya midna waxa la ihaha bawaasir bainiya ama daakhiliya midna qofka xagga banaankay joogtaa bawaasiirtu oo xalqada duburtu meesha nijaasadu ka timaado ayuu qofku nabara ku yeeshaa waxaana sababa qofka caloosha adag saxaradu markay ku dhegto qurya noqoto uu xamaamkii fadhiisto yidhaahda xaajo gudo ayay dirqi kaga soo baxaysaa marka ay meeshii soo marayso saxarada qalalan ayay duburtii meelo ka mid ah baa dildilaacaya markay yaro qarqaraxdo oo saxaradiioo dhiig la socdo baa soo baxaysa meeshaa ay soo martay ee sara sarnada yeelatay ayaa dheecaankii saxaradu gelayaa marka uu galo meeshii sarantay ee dhiiggu ka yimid dheecaankii saxarada soo martay markuu galo afkuu isku qabsanaya hadhowna nabar bay meeshii noqonaysaa gunaad ah buurbuuran oo meeshii dee maaragtay nabaraa qofkii dabada kaga imanaya midna waa mid gudaha ku jirta oo min waxay raacdaa malawadkay raacdaa uurku jirtay raacdaa waa ta ugu khatarsan oo khatarta ah oo marka dambe mindhicirada u gudubta aad bay khatar u tahay nasal allah asalaam alcaafiya saxaabigaasi marka xanuunkaasuu qabay maalmo dhan buu jiifi jiray malaa'igtu waa soo booqan jirtay assalaamu calayka yaa cimraan ibnu xusein cimraan ibnu xuseinow salaamu calaykum iska waran hadalkii wuu maqlayaa ma arkaya laakiin waa roonahay maanta wuuna fahmayaa inay malaa'ig wax la hadlaysata waanta waa roona waa caynkan maantii dambu malaa'igtii booqan jirtay waaye rasuulkiibuu arrintii u sheegay maxaad samaysay waan isgubay dabkay kaaga tageen dabku markaad ka ladnaatid bay kugu soo noqon doonaan soo ma jeedid yacnii waxaan uga jeednaa malaa'igtaa kuu soo dhowaanaysa waa kuu ducaynaysaa ilaahay baa ducadaada aqbalaya rabbi baa ku jeclaanaya intaad bukaanka tahay ee xanuunsanayso ama xanuunka la liico la soco ama la jiif ilahay baa ducadaada aqbalaya subxaana wa tacaala rasulku wuxu yhi sal اla alيه wasalam ina allaha caza wajal yaquulu yowma alqiyaama ilaahay maalinta yowm اlqiyaamo wuxuu odhan doonaa ya bna aadam ina aadanow maridtu falam tacudnii waan xanuunsaday ima aadan soo booqan qofkii qofka kale walaalkii xanuunka ku eeganayay ee aan booqan ee haddii aanu jeebku ka xun yahay hadduu dhaqaale ku dhaamo dhakhtar aan geyn ama wuxuu dhakhtar ku tago ama caano siisto ama dawo siisto aan siinin oo xuquuqdiisii dayacay ayaa ilaahay aakhiro xaqii qofkan uu lahaa isagaa ilaahay ka doodaya aakhiro xadiiska qudsiga fii saxiixi muslimna waa ku yimide yabna aadam maridtu falam tacudnii ina aadanow waan xanuunsaday ima aadan soo booqan qaala yaa rabbii kayfa acuuduka wa anta rabu lcaalamiin sidee kuu soo booqdaa adigoo rabbulcaalamiin ah qaala amaa calimta miyaadan ogeyn anna cabdii fulaanan addoonkaygii hebel ahaa marida waa bukooday waad maqashay falam tacudhu ma aadan booqan miyaadan amaa calimta miyaadan ogeyn annaka low cudtahu haddaad booqan lahayd lawajadtanii cindahu agtiisa iga heli lahayd haddaad booqan lahayd ajar baan ku siin lahaa hawaab baan ku siin lahaa xasanaad baan ku siin lahaa tallaabada sii socodka iyo soo socodka toddobaatan intaa iyo ziyaadaad malaa'iga baa ku soo sagootin lahayd oo ku soo dhoweyn lahayd cajaa'ibka maradkuu leeyahay qofka kan xanuunsanaya hadduu qof ilaahay caabudi jiray ahaa oo salaada jamaca xaadiri jiray oo cibaadada ku wanaagsanaa u fiirso oo qur'aanka akhrin jire oo salaatuleylka u kici jire oo khayrka ka shaqayn jire hadduu xanuunsado oo acmaashii saalixa iyo hawshii uu gabo uu gabo jamici tegi kari waaye waa xanuunsaday xaaja arrin baa ku timi hadduu arrinkiisu sidaa noqdo ilaahay wuxuu og yahay haddaanu xanuunsan lahayn oo xanuunkan isagu u keeni lahayn inaan laga waayeen safka jamca masaajidka inuu musxafkii qur gacmaha ku haysan laha akrin lahaa inuu salaatuleylka u kici lahaa laakiin maanta waa jilicsan yahay sariirtuu jiifaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u qorayaa xasanaadka sidii markuu caafimaadka qabay kale markuu caafimaadka qabay kale wuxuu u qori jiray wuu u qoraya rasulku wuxu ur sal alay aslam idaa marida alcabdu qofku markuu xanuunsado aw saafara ama uu kutiba lahu min aljri xagga ajarka waxaa loo qorayaa milu maa kaana yacmalu saxiixan muqiima wixii uu samayn jiray camal saalixa ah markuu caafimaadka qabay ee gurigiisa uu joogay maalan duxadu kaama tegi jirin baradii aroortii baad gaarraacdo waa sadcaashe maalintaa duxadii waa ku dhaaftay ilaahay agtii waa laguu qoraya duxadaas sadcaalkaasay kugu dhaaftay wa kale kuguma dhaafi ama xanuun baa yimid waad xanuunsatay dabeetana maxaa dhacay intaad xanuunsatay dee waxaa dhacay inaad salaa tuleelkii u kici kari weydo mid kacay oo kalea laguu qorayaa xadiis saxiixa weeyaan rasuulka salawaat wasalaamu alayhi uu ka warramayo waxyaabaha nebigu ka warramay salawaat wasalaamu calayhi waxaa ka mid ah in qofka hawaabka la siinaya sabra maalinta yowma alqiyaame yawadu ahlu lcaafiyati yowma alqiyaama waxay jeclaysan doonaan dadkii adduunyada caafimaadka qabay aan xanuunsan jirin maalinta yowmu qiyaame xiina yucطىa ahlu اlbalaa'i hawaaba dadkii imtixaana ee bukaanka ahaa ilaahay markuu abaalgudka iyo xasanaadka iyo ajarka uu siinayo maalinta yowm qiyaame waxay la yaabayaan waxa qofka la guddoonsiinayo taaj baa marka hore madaxa loo gelinayaa soo dhoweyn ah waxanoo xasanaad ah ba ilaahay guddoonsiinaya qofkii bukaanka adduunka ku ahaa markaasaa waxay jeclaysanayaan kuwii caafimaadka qabay low ana juluudahum kaanat quridat fi dunya bilmaqaariid xanuun iska daaya haddii adduunyada hilibkooda iyo jidhkooda manqas sidaa loogu googoyn lahaa oo saa u da'i lahaa xanuun caynkaasah oo jidhkoodu marba cadi dilaacdo marba meel ay dilaacdo in sakiin lagu jeexay ama maqas lagu gooyey marba meel wac tidhaahdo dhiigu saa ayay jeclaysan lahaayeen adduunyada markay joogeen waxay arkayaan waxa ilaahay guddoonsiinayo qofkan bukaanka adduunka ku ahaa uu garanayay ama aanu garanaynba dee waxaa u daliila xadiiskaa iyo inamaa yuwafa saabiruuna ajrahum bigayri xisaab xisaab li'i baa ilaahay wax siinaya subxaana wa tacaala alimaam ibnu اlqayim caleyh raxmat ullah kitaabkiisa shifaء اcaliil la yidhaahdo wuxuu leeyahy waqad axsaytu fawaa'id اlأmraadi fazaadat calىa miati faa'ida waxaan tira koobay faa'iidooyinka xanuunku uu leeyahay boqol faa'iido waa ka badatay bu markaan tira koobay boqol faa'iido way ka badatay ayuu leeyahay imaam ibnuqayim caleyh raxmat ullah sidaa awgeed ba xanuunka ku jirta oo dhan qofka muslimka ah lama ogola haddana inuu ilaahay xanuun weydiisto oo yidhahdo ilaahayow maalmahan waa isgaran la'ahe bahal kaneecaa igu rid ama ilaahw joonis igu rid ama tayford iderdera ilaahu igu rid waxa ama gaari ijugeeya ama waxa inuu yidhaha qofka lama ogola inuu qofku balaayo u yeedho oo xanuun ilaahay weydiisto lama ogola haddana rasuulka sal alla alيh wasalam ayaa maalin nin soo booqday saxaabada ka mid oo xanuunsanaya anas ibnu maalik wuxuu leeyahay ninkaasi wax yar buu noqday gebigiisii waa yaraaday wax yar buu noqday ninkaas u xanuunsanayay fa saara mila alfark waxaad moodaa shimbirtu ama digaagaddu ilmaha yar ay dhashay soma arag daba ordaya intaasoo kale ula ekaaday ayuu yidhi faqaala lahu rasuul اllah rasuulkaa ku yidhi sal اla alيه ali wasalam hal kunta tadcuu bishayin aw tas'aluhu iyaah war ilaahay ma waxbaad ka baridaa mase waxbaad ilaahay horta weydiisataa bal ii waran qaala wuxuu yidhi nacam haa oo maxaa haddaba tidhaahdaa waxaan idhaahdaa allaahuma maa kunta mucaaqibii bihi fi اlaakhira ilaahu aakhire waxaad igu ciqaabi lahayd oo dembi ahoo adduunka aan galay oo kiis ah oo aad aakhiro igu qaadi lahayd oo igu ciqaabi lahayd facajilhu lii fi dunyaa adduunyada ilaahay igu soo dedeji wax alla wixii aakhire aad ii qabsan lahayd ha kale reebin adduunka igu sii daa faqaal rasulku wuxu uhi sal l sl intuu cajabay subxaana allah aw laa tastaiichu war ma awoodi kartid war ma kari karaysid afalaa qulta maa tidhaahdid allaahuma aatinaa fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasana wa qinaa cadaaba annaar war maa sidaa tidhaah waad baaba'do waad marhatae war waxaa ma awoodi kartide waxaad tidhaahdaa ilaahayow adduunyada wanaag isii aakhirana wanaag isii ciqaabkana nebigu ninkii waa u duceeyey fadaca allaha lahu fashafaahu ilaahay baa caafi uu duceeyey oo ilaah caafimaad siiyo waa ilaahay waa caafiyey subxaana watacaala fi saxiixi muslim laba kun lix boqol sideetan iyo sideed innaga marka maxayna ku waajibaan xadiidkaas waxaynu ka baranaynaa inaynan ishabaarin inaynan ishabaarin oo ilaahay balaayo aynan weydiisan oo xanuuno ilaahay aynan weydiisan dadka qaarkiiba markay dhaaranayaan caqiidaduna ka xumaanaysaa calafkana iska xumaynaya haddana wuxuu ka ohanaya ilaahu caafimaadka iga qaad oo dad caafimaadka weydo yaa caf ugu falaya ilahu caafimaadka iga qaad buu leey khalaas bal haddii caafimaadka lagaa qaado xaggee helaysaa waa khatar cadiim moogta mida wuxuu ohanaya ilaahayow xoog iyo xiniyahabay qabo haddii xoog iyo xiniyaha lagu qabto ya kugu falaya waa habaar khatara moogta addunya aakhare waa gabaysaa wixii khatar cadiim mid wuuu le ilahay labada indhood iga rid mid bu wuuu le waa tan wiil iyo walaalba waaya haddaad wiil iyo walaal waadood gablan guri madoo fadhiisato yaa weysada kuu shubay ma ogta waxyaaba xun oo balaaya qofka isku habaaraya marka inaad waxaadan ku dhaaran oo waxaa isku habaarin baa la rabaa ilahay maxaad weydiisanaysaa mar kasta alcaafiya balaaya la-aan ilahay weydiiso bal xadiiskaa dhegeyso cabaas ibnu cabdilmualib nabiga adeerkii buu ahaa sal la alيh ali wasalam adeeradii afar bay ahaayeenoo labana islaamkii baa ilaahay waafajiyo way muslimeen waa labadee cabaas iyo iyo xamse abulahab iyo abu aalibna gaalnimay ku dhinteen de cabaas baa rasuulka sal اla alيه wasalam maalin u yimi yaa rasuula اllahi callimnii shayئa as'aluhu اllahu caza wajal ibar ilaahay waxaan weydiisto rasuulka ilaahay o ibar bal ducaan rabaa ilah inaan weydiistay ducadaa ibar qaala sal illaaha alcaafiyata ilaahay weydiiso caafiyadu waa balaayo in ilaahay ku balaayo oo bale iyo bale diinta kaaga timaadda iyo bale duunyadaada ku timaadda iyo bale jidhkaaga ku timaadda midna ilahay inaanu ku tusin weydiiso famakatu ayaaman xoogaa wax badan in la yidhaahdu filaya moogta markaasuu yidhi maalmaan joogay waxaan is idhi war bal ku noqo oo waa intaasuu duco kale kuu sheegaa haddana eh maalmaan joogay maalintii dambaan u tegey yaa rasuul allah callimnii shay-an as'aluhu tacaala rasuulka ilaahayo ibar ilaahay waxaan weydiisto fa qaala wuxuu yidhi yaa cabbaas yaa camu rasuulillaah soo ma jeeda rasuulku waa fahamsan yahay inaanu waxba ka hagranayn waxna u reebin wax badan oo wax yaroo wax badan u koobayana uu u sheegay buu taabsiinaya cabaasow ilaahay adeerkiiyo soo jeedid sal illaaha ilaahay caafiyo weydiiso fi dunya waalaakhira adduun iyo aakhiraba maxaad odhan allahuma inaa asaluka alcafwa walcaafiya fi dunya waalaakhira weydiiso fi saxiixi suna tirmidi saddex shan boqol afariyo toban marka alle aada caafiyada iyo cafwiga ilaahay wuu kaa aqbalayaa rasuulku wuxu yidhi sal اla alيه alي waslam abubakr sidiiq ayaa markuu khilaafada qabtay sida xadiidka suna tirmidi saddex kun shan boqol konton iyo sideed mimbarkuu fuulay markaasuu abubakr ilmeeyey intaanu khudbadii bilaabin markuu ilmeeyey ayaa wuxuu yidhi qaama rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam caama alwali cala almimbari sanadii u horeysay rasuulku mimbarkuu istaagay uma bakaa markaasuu nebigu ilmeeyey tiibaan xusuusto aniguna maanta waa ilmeeye faqaala nebigu wuxuu yihi maalintaa markuu mimbarka fuulay isalu llaaha alcafwa alcaafiya alcafwa waalcaafiya wardadyahu ilaahay caf iyo caafiyo weydiista afis iyo balaayo la-aan ilaahay weydiista faina axada qof lam yucطa lama siiyo bacda alyaqiini yaqiinta iyo iimaanka la siiyey kadib khayra min alcaafiya balaayo la-aan wax ka khayr badan iimaanka lagu siiyey ee alla ku siiyey alla iyo rasuulkiisii qof yaqaana alle uu kaa dhigay dayaqda labaad ee ku xigtaa ee lama ilaawaanka ah qaaliga ahi waa in ilaahay balaayo kaa badbaadiya diintaada mid ku timaada iyo dunyadaada mid ku timaadaba sidaa awgeed ba rasulku sal lay slm wuxuu leeyahay xadiidka fii saxiixi jaamici tirmidi soo saare ee ah, man asbaxa minkum aamina fii sirbihi qofka idinka idinka mid ee waagu u beriyo fii sirbihi shuraaxdu waxay ku fasireen fii beytihi waxay ku fasireen fii ariiqihi fii nafsihi qofka subaxa ah u caafimaad qaba waagu intuu beriyey wax oo kaaroo nabaroo ku taagan aanu jirin aqalkiisii nabadgelyo ugu beriyey ubadkiisiiy oradiisiina u nabad qabaan magaaladiisii nabadgelyo ay tahayoo wadadii uu masaajidka usoo maray balaayaba aan aragoo su u soo socday si ee yaroo maaragtay dhib la-aana masaajidkii kusoo galo salaaddii subax ku tukada mucaafan fii jasadihi jidhkiisu caafimaad qabo oo subaxa xanuun hayaa aanu jirin cindahu quutu yowmihi maalintaa wuxuu cuni lahaa haysta fakaannamaa xiizat lahu dunya bixadaafiiriha wuxuu la mid yahay qofkaasi adduunyadii oo dhan in laysugu soo hooriyey adduunyadii oo dhan laysugu soo hooriyey waxba aanay ka maqnayn ayuu la mid yahay buu nebigu yuri salawaatu ullaahi wasalaamu calayh adiladaasoo dhan waxayna tusaysaa inaynu xanuunkana ku sabirno ciddiina ka xanuunsatana ku sabirno ajar iyo xasanaad inaynu ka helayno ogaanno ilaahayna caafiyo weydiisano allahuma inaa nasaluka alcafwa alcaafiyata fi dunya wاlaakhira allahuma inaa nasaluka alcafwa alcaafiyata fi diinina wa dunyaana wa ahlina wa amwaalina allahuma astur cawraatina wa aamin rawcaatina allahuma axfadna min bayni aydiina wa min khalfina wa can aymaanina wa can shamaa'ilina wa min fowqina wanacuudu bicadamatika an nuqtaala min taxtina allahuma ashfi mardaana wacaafi mubtalaana اللهma اجعلna شhاakiriina صاaبiriina عاabidiina لaka xاamidiin وsلى الlaه وsلم عlى نبيina محaمeد